min raciil ilwal hebel wuxuu ka tirsan yahay dadka ugu soo horreeyey buu ka mid yahay saasoo kale weeyaan marka qoladii islaamka ugu soo hormartay oo musanifka meeshaa noogu sheegay musanifku wuxuu leeyahay raximahullah falama bada'a anabiyu sala allahu calayhi waali wasalam dacwatahu baadara ila aliimaani bihi cadadu miman kataba allahu lahu sabqa ila asacaadati waalkhayr walama bada'a anabiyu sala allahu calayh ali wasalam nebiga markii uu bilaabay dacwatahu u yeeristiisii dadka uu tawxiidka ugu yeerayay dacwadaas markii uu bilaabay ila aliimaani bihi nebiga rumayntiisa la rumeeyey iyo dacwadiisii tawxiidkoo la qaato waxaa u soo degdegay cadadun dad oo minman kataba allaahu lahu sabqa minman dad ka mid ah kataba allaahu alla uu u qoray horay ugu qoray lahu axadkaasi asabqa hormar oo ku hormaro ila asacaadati waalkhayr guusha iyo khayrka dadkii rabbi u qoray yani fii cilmihi alazaliyi oo ugu qoray inay dadka ka hormaraan dadkaas baa iimaankii u soo degdegay iyo rumayntii la rumeeyo marka dadkaasu qayb kamida buu noo tirinaya wuxuu yidhi kan koobaad waaxid wa kaanat awwalahum qoftii ugu horraysay waxay ahayd oo nebiga rumaysay cala aliطlaaqi duuduub ahaan gebi ahaanba qofkii ugu horeeyey oo rumeeya waxay ahayd ummulmu'miniina mu'miniinta hooyadood oo ahayd khadiijatu bintu quwaylidin xaaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam oo khadiijo ahayd ayaa qofka ugu horrumeeyey noqday nabiga calayhi salaatu wasalaam yacnii risaaladiisii dacwadiisii radia allahu tacaala canha ilaahay ha ka raadi noqdo khadiijeeh wa kaanat waxay ahayd khadiija qad calimat mid ogaatay bay ahayd oo garatay albishaaraati bishaarooyinkii illa intaanan loo waxyoonin ka hor waxyaalo badanoo bishaaraad baa jiray ayay horay u ogayd wa samicat waxay maqashay yacni waxay maqashay can alirhaasaati alirhaasaad waxaa la yidhaahdaa waxyaalaha khaariqulcaadada ah weyaan alirhaasu xagga sharciga markay culammada tacriifiyaan waxaa la yidhaahdaa almru alkhaariqu alcaada yadharu lilnabiyi sala allahu calayh waali wasalam qabla bicatihi waa arrinkii khaariqulcaadada ah oo caadada yani maarata wixii la aqoon jiray aanan ahayn ka baxsan oo nebiga intaanan nebi laga dhigin oo ilaahay uusan u waxyoonin ka hor nebinimada intaan la siinin ka daahiri jiray oo muuqan jiray wey waxyaalo badanaan soo aragnay oo khawaariqulcaada ah oo ay ka mid tahay dhagax baan garanayaa oo islaami jiray markaan maka jooga intaana laysoo dirin wa khaariqulcaada ka mid tahay waxaa ka mid ah maysara ninkii la safray oo nebiga la safray oo shaam safray oo khadiijo addoonkeedii ahaa waxyaalihii uu ku arki jiray ay ka mid tahay tadliilu lmalakayni lahu laba malag inay harayso oo kale waxyaala noocaasoo kale oo khaariqulcaado ah ayaa irhaasaadka hadda loo jeedaa waxay maqashay can ilirhaasaati waxyaalihii khaariqulcaadada ahaa ayay wax ka maqashay xaggoodabay ka maqashay wa absarat waxay aragtay malaamixa nubuwati nebinimada dareenkeeda iyo raadkeedii bay dareentay oy garatay maxaa yeelay yacni markay waraqa u tagtay nebigu markuu arrintan sheegay oo malkul jibriilo u yimid uu ka warramay waatay waraqat ibni nawfal ninkaa oo ilma adeer khadiije ay ahaayeenay u geysay wax badan bay marka meeshaasi ka garatay weyaan washaahadat waxay aragtay tabaashiira risaala risaaladii oo diritaankii nabiga rasuulnimada laga dhigayay bishaaradeedii bay aragtay tabaashiiru albishaara weyaan wa tawaqacad yani waxay dareentay oy tawaquc waxaa la yidhaahdaa yani ay irtaqabat waxaa la yidhaha wuquuca almri arinka inuu dhici doono bay sugaysaa way tawaqucaysaa soomaaliga waa siinsasho ayaa lagu yidhaahdaa waa shinsanaya oo kaleeto weya waxaasuu shinsanaya oo kale iyo wax la mida ah. wa tawaqacad waxay sugaysay oy shinsanaysay an yakuuna rasuulu llahi sal allah alay wasalam rasuulka alle inuu noqdo huwa isaguba nabiyu haadihi lumma ummaddan oo ummatu muxamada nebigeedu inuu noqonayo bay filaysay weeyaan oo ay yacni tawaqucaysay weeyaan uma ta'akada laha arrimahaas la soo sheegay waxa u xoojiyey oo arrintaa u xaqiijiyey min xadiidi waraqata waraqata bni nawfal warkiisiibaa u sii caddeeyey oo ahaa ana aladii nazla fii xoraa'a huwa jibriilu calayhi salaam ana aladii malagii nasala degay fii xiraa'a buurta xiro la yidhaahdo ku soo degay markuu nebiga u imaanayey inuu yahay huwa isaguba jibriilu inuu yahay malagaasi waxaa usii caddeeyey hadalkii waraqa ayaa usii ta'kiidiyey markuu arrinkaasi sheegay wey wa ana aladii jaaa bihi nebiga waxa u yimidna calayhi salaatu wasalaam huwa isaguba inuu yahay waxyu nubuwati waxyigeedii inuu yahay ayay arintaas usii xaqiijisay weyaan uma shaahadat binafsihaa nafteedana nafsad ahaanteeda waxay aragtay maa mara bihi nabiyu sal llahu alayh ali wasalam maa shay bay aragtay marra uu soo maray bihi shaygaba annabiyu sal llahu alayh ali wasalam nebigu uu soo maray cinda nusuuli wali lmudair suurat lmudair markay soo degaysay awalkeedii wixii soo maray na way maaragtay way aragtay markuu malakuljibriiloo yani jaalisun calaa kursiyin bayna asamaai waalard markuu arkay oo u argagaxay uu soo orday waatuu yamiluuni yamiluuni dairuuni uu yidhi iduuduuba marka kabacdina suuraddaa lagu soo dejiyey yaa ayuha almudairu qum faandir warabbaka fakabir ilaa akhiriha marka fakaana wuxuu ahaa fakaana min aabiiciy xagga yani abci ahaan arrinku wuxuu iska ahaa an takuna inay ahaato hiya khadiijo inay noqoto awal almu'miniina muminiinta yani qofka ugu horeeyey inay noqotaa abci ahaanba waa laska garanaya maxaa yeelay sirtii nabigo dhan bay ka warqabtay salawaatu wasalaamu calayh marka iyadaa ugu horraysay qof rumeeyo khadiija bintu quwaylidin radi allahu canha qofka labaad waxa weeye athani wabaadara nabiyu sal llahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuu degdegay ilaa sadiiqihi alxamiimi saaxiibkiisii yacnii qariibka ahaaye u dhowaa ayuu u degdegay abi bakrin radi allaahu canhu abubakarna ahaa saxiibkiisii abi bakrin oo xamiimkaa wadaayiga ahaa weeyaan sadiiq oo weliba sadiiqnimadiisa ay aad u sii maaragtay fog tahay oo abibakrin ahaa radia allaahu canhu ilaahay ka raadi noqdee ayuu nebigu aaday markuu waxyigan ku degay muxuu ugu degdegay liyuhbirahu inuu u sheego nebiga calayhi salaatu wasalaam hu ababakrin inuu u sheego bima akramahu allahu bihi alla wuxuu ku karaameeyeyoo rabbi uu ku qiimeeyey inuu uga warramo oo min alnubuwati warisaala nebinimadii iyo rasuulnimadii lasoo diray ah maxaa yeele suuratu iqra loogu nebinimo looga dhigay suurat lmudairna waa lagu soo diray nebiga calayhi salaatu wasalaam marka alnubuwa warisaala labadaba waa uu haystaa wayadcuuhu marka inuu ugu yeero abubakar nabiga calayhi salaatu wasalaam ila aliimaani bihi inuu rumeeyo nebinimada iyo rasuulnimada inuu rumeeyo ayuu nebigu ugu degdegay nebiga aade abubakar arrintaas buu u sheegay inuu rumeeyo oo diinka u qaato fa aamana bihi abubakar markiibu waa rumeeyey duuna taradudin shaki la'aan isagoon ka shakinin maxaa yeele nebiga saaxiib buu la ahaa sirtiisa buu yiqiinay ahbaartiisa dhan buu garanayay marka inuu yahay nin saadiqa buu ku yiqiinay marka fa aamana bihi wuu rumeeyey nabilaahi muxamed buu rumeeyey abubakar duuna taradudin shaki la'aan walaa talacthumin alacamka waxaa la yidhaha n min lacama baa laga keena ficilka lacama weeyaan marka macnaheedu waxa weeye yani duuna ta'ahurin walaa ta'anin walaa tawaqufin oo kale weyaan dibdhacla'aan degdeg markiiba ma una shakinin isla markiiba isagoon dib u dhicin buu hore ka rumeeye wy wa asraca wuu degdegay abubakar ila tasdiiqi rumayn nabiyulaahi maxamed la rumeeyo ayuu u degdegay weyaan wa shahida wuxuuna qiray abu bakar wuxuu qiray shahaadat alxaqi towxiidkiibuu qiray shahaadat alxaq ah ayuu qiray weeyaan fa kaana marka abu bakar wuxuu ahaa awala man aamana bihi yacni qofkan ugu horeeyo oo aamana bihi nebiga rumeeyey buu ahaa cala aliطlaaqi duuduub ahaan ow min alrijaali xagga ragga marka la yidhaahdo gebi ahaan baa isaga ugu horreeye khadiija ka horraysay dumarka laakiin ragga asaga ugu horeeyey qofka rumeeye abubakr nabiylahi muxamed calayhi salaatu wasalaam wa kaana abubakr wuxuu ahaa asqara minhu sal llahu calayh waali wasalam mid ka yar buu ahaa bisanatayni laba sana buu ka yaraa nebiga laba sano weynaa abubakar bun ayuu ka weynaa labadaa sano weeyaan wa sadiiqan lahu saaxiibna wuu la ahaa mundu cahdin qadiimin muddo hore laga soo bilaabo saaxiib buu la muddo horeba saaxiib ahaayeen wy caarifan mid garanaya buu ahaa abubakar bisirihi nabiga sirtiisa buu garanayay waxa sirtiisa asagoo ku karsan jiray wa calaaniyati waxa uu muujistana ou daahirsadana uu garanaye weyaan fa kaana iimaanuhu marka rumayntiisa abubakar oo nabiga rumeeyey ayaa wuxuu ahaa acdala shaahidiin markhaati kac midka ugu cadaalada badan calaa sidqihi sal allahu calayh ali wasalam nebiga rurnimadiisa laga markhaati kaco tan ugu cadaalada badan bay ahayd abubakar maadaama aad ugu yaqiinin nebiga calayhi salaatu wasalaam runtiisana uu garanayay marba hadduu abubakar rumeeyey waxay tusaysaa nebiyulaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam inuu saadiq ahaa nebinimada uu sheegayana inay run ahayd ayuu tilmaamayaa marka xaggii raggana waxaa ugu soo hormaray abubakar baa ugu soo hormaray iimaankii iyo rumayntii nebiga la rumeeyo aaliu qofka saddexaad waxaa weeye wa min wali man aamana bihi dadka rumeeyey nebilaahi muxamed kuwii ugu horreeyey waxaa ka mid ah caliy bnu abi aalibin radi allahu canhu cali bn abi aalib baa ka mid ahaa kaana cali wuxuu ahaa taxta kafaalatihi sal llahu calayh ali wasalam nebiga mas-uuliyadiisa ayuu hoosteeda ahaa bimacnaa nebiga madax u ahaayo maamuli jiray kafaal kafiil buu ka ahaa weeyaan gurigiisuu ku noolaa ciyaalkiisuu la mid ahaa weya muqiiman cindahu nebiga agtiisa mid ku nagaabuu ahaa nabiguu la joogi jiray gurigiisa kula joogi jiray yudcimuhu nabigaa quudin jira calayhi salaatu wasalaam cali waysqiihi isagaa waraabin jira wax siin jiray cunno iyo cabitaanba isagaa siin jiray nabiyulaahi maxamed baa siin jira cali wayquumu bimrihi arrinkiisao dhanba waxa uu u taagnaa oo maamuli jiray nabilaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam maxaa yeele wuxuu leeyahay lianna qurayshan quraysh asaabathum waxaa ku dhacday majaacatun baahi iyo gaajo ayaa ku dhacday abaar baa ku dhacday way gaajoodeen wa kaana abu aalibin abu aalibna wuxuu ahaa oo nabiga adeerkii yahi muqilan mid xoolo yar buu ahaayo faqiira kaiira wlaadi ilmo badan wiilal badanna leh caruur badanna waa dhalay xoolo yarna waa uu lahaa qurayshna abaar caamaha asiibtay ku dhacday iyo abaar baa ku dhacday gaajo markaasu wuxuu leeyahay fakafala alcabbaasu way qaybsadeen caruurtiisii fakafala wuxuu kafaalo qaaday oo yani uu ka qaaday abu aalib alcabaasu cabaas bn cabdilmualib oo la dhashay abu aalib walaalkii ahaa nebigana adeerkii ahaa yaa wuxuu ka kafaalo qaaday abu aalib ibnahu jacfara jacfar ibn abi aalib isaga kala wareegay maadaama ciyaalkaadu badan yahay bal kan anigaa korinaye soo wareeji buu yidhi la wareegay weye wakafala nabiyu sal llahu alayh ali wasalam nabigeenana calayhi salaatu wasalaam wuxuu kafaalo qaaday caliyan cali bn abi aalib buu ka qaaday isagana abu aalibcalina waxaa ka watay nabigaa ka watay oo kafaalo qaaday oo yidhi anigana anaa haysanaya kanna labadaa wiilaa laga wada wey fakaana axada wlaadihi ila an jaat nubuwa fakaana marka cali wuxuu ahaa axadi wlaadihi nabiga caruurtiisa mid kamida buu ahaa wlaadiisu mid kamida buu ahaa gurigiisu kusoo koray ilan ilaa an jaءat الnubuwa ilaa nabinimadii ay ka timaado waqad naahaza wlxaalu qad naahaza ay qad qaaraba uu u dhowaaday cali albuluuqa qaangaar uu u dhowaaday weyaan yani waa soo koray nabiga agtiisu ku soo koray markii nabiga rasuulnimada la siinaya kaana cumruhu yani wuxuu ahaa cali cumrigiisa iyo dadiisu waxay ahayd markii yani nebiga lasoo diray calayhi salaatu wasalaam cashra siniina toban jir buu ahaa toban sano ayuu jiray weyaan wa kaana yatbacuhu cali wuxuu ahaa yatbacuhu nebiga mid raaca buu ahaa sal allahu calayh waali wasalam fii kulli acmaalihi shaqooyinkiisoo dhan buu u raaci jiray kama hari jira nebigu la socon jira cali bn abi taalib marka calina yaraantiibuu ku soo islaamay isagoo toban jira ayaa diinta islaamka timid markaasuu qaatay isagoo ilmo yaro weliba aan qaangaarin ayuu diinka qaatay weyaan marka yani wuxuu ahaa buu leeyahay falammaa dacaahu markuu u yeeray nebiga cali uu u yeeray ilalislaami diinta islaamka qaadashadeedii towxiidka uu ugu yeeray ajaaba ilayhi waa uu aqbalay towxiidkii iyo diinkiiiyo islaamnimadii waa uu qaata cali weeyaan wahuwa walu man aamana bihi min asibyaani caruurta yareerka ah kan ugu hor rumeeyeyna cali bn abi aalib buu ahaa waxaan soo marnay dumarka waxaa ugu horeeyey khadiija ragga waaweynna abubakar ilmaha yareerkaana cali bn abi aalib baa ugu hor rumeeyey nabiga calayhi salaatu wasalaam araabicu qofka afraad waxa weeye wa min wali man aamana kuwa ugu horeeyo nebiga rumeeyey waxaa ka mid ahaa mawlaahu zayd ibnu xaarifata ibnu sharaaxiil ilkalbi mawlaahu nebiga midkii ou xureeyey oo zayd ibnu xaarita ahaa addoon buu ahaa laakiin waa la xoreeyey oo zayd ibnu xaarita la yidhaahdo awowgiisna sharaxiil la yidhaahdo alkalbiyu waa carabta qabiilada kalbi la yidhaahdabuu ka mid ahaa weeyaan ninkaas oo reer kalbi loo nisbeeyey ku abtirsado ayaa isagana dadka la xoreeyey ama addoommada ah ugu soo hormaray oo nabilaahi muxamed rumeeyey calayhi salaatu wasalaam kaana wuxuu ahaa yani ninkan la yidhaahdo zayd ibnu xaarita waxa weeye carabtu waa dagaalami jireen markay diriraan way is adoonsan jireen qoladii laga adkaado dad laga soo qafaasho waa la adoonsan jiray marka noocaasoo kalebuu ahaa yaraantiibaa inta dadkiisii lagu duulay baa la adoonsaday tiibuu marka noo sharxay weyaan kaana qad usira mid lasoo qafaashay buu ahaa ayaama aljaahiliyati wakhtigii jaahiligiibaa lasoo qafaashay markaasaa wabiica la iibiyey waa la gaday dad baa laga iibshay waa la gaday weyaan fashtaraahu marka waxaa soo gatay xakiim ibnu xusaamin yani xakiim ibnu xisaam ayaa soo iibsaday oo khadiija bintu khuwaylidin eedda ay u ahayd ayaa soo iibsaday weyaan wa wahabahu wuxuu siiyey oo u hibeeyey yani xakiim zayd ibnu xaaritow siiyey oo hibeeyey licammatihi eeddadii oo khadiijata ah ayuu u hibeeyey siiyey marka khadiijo markuu addoon u noqday fawahabathu zayd waxaa hibeeyey khadiijatu khadiijo ayaa bixisay oo siisay lirasuulilahi sal ala wasalam rasuulka allah ayay siisay khadiijana yani zayd uusii hibaysay marka xakiim ibnu xisaamaa soo gatay eedadiis buu siiyey eedadiina nabigay sii siisay salawaatu llahi wasalaamu calayh halkaa markuu marayo waalidkiis baa marka waxay ogaadeen wiilkiisi inuu maka joogo isagoo adoon ah la adoonsana inuu halkaasi joogo wa calima bihi abuuhu aabbihii ayaa ogaaday wa cammuhu adeerkiina waa uu ogaaday meesha uu joogo wiilkoodii oo zayd ibnu xaaria ahaa fa jaa'aa labadoodii way yimaadeen ilaa rasuuliillaahi sal alay wasalam rasuulka allay u yimaadeen wa kallamaahu wayna kala hadleen wiilka arrintiisa oo waxay yidhahdeen wiilkan qisadiisa u sheegeen waxayna ka codsadeen inuu maaragta siiyo oo wiilkoodii ay la laabtaan wa kallamaahu nabigay kala hadleen zayd bay kala hadleen liyuxsina ilayhimaa inuu wanaag u sameeyo labada aabbihii iyo adeerkii fii fidaa'ihi wiilka furashadiisa waxay u yimaadeen inay xoolo bixiyaan oo wiilkoodii marka ay la laabtaan oo saasay inay furtaan bay dooneen sidaas inay marka wanaag oo ugu sameeyo ka aqbalo ayay aabbe iyo adeerba ugu yimaadeen sayd aabihii iyo adeerkiiba fadacaa rasuul lahi sal al wasalam markii aabba iyo adeeray nabiga arrinta u bandhigeen nabigu wuxuu u yeeray fadacaa wuxuu u yeeray rasuul lahi sal l wasalam rasuulka alle calayhi salaatu wasalaam zaydan zayd buu u yeeray zayd ibn xaaria u yeeray wakhayarahu wuxuu dooransiiyey oo khiyaar geliyey bayna an yadhaba maca abiihi wa cammihi wa bayna an yabqa cindahu khiyaar buu siiye wuxuu yidhi khiyaar waxaad u leedahay wuxuu khiyaar geliyey bayna an yadhaba inuu tago uu raaco maca abiihi wa cammihi aabbihii adeerkii inuu raaco iska tago khiyaar baad u leedahay wa bayna an yabqa inuu haro oo cindahu nebiga agtiisa ku harana khiyaar buu u wuxuu labada adig kaa doonto dooro ama ani ila joog ama maaragtay waxaad raacdaa aabbaha iyo maaragtay adeerkaa raac waa xor baa tahay intaa markuu khiyaar geliyey nebigana yani maaragtay eh, loo waxyoodayoo nebinimadiisa ou arkay zaydna uu mucaamalo fiican nebiga kula mucaamaloon jiray fakhtaarahuu calayhimaa fakhtaara wuxuu doortay zayd huu nabiyulaahi muxamed buu doortay calayhima aabbihii adeerkiibuu ka doortay adaan kula joogayaa buu yidhi aabbahii adeerkii raaci maayo wa cindaidin watigaas wakhtigaa la joogo buu dahaba tegey rasuululaahi sal alla alay wasalam ila almala'i min qurayshin odayaashii quraysh iyo duqowdoodii ayuu markaa nebiga u tegey calayhi salaatu wasalaam ou aaday maadaama uu maaragtay aabbihii iyo adeerkiiba uu ka haray nebiga uu doortay ayuu nebiga quraysh u tegay isagoo wato zayd uu la socdo wa qaala markaasu wuxuu yidhi ishhaduu ka markhaati kaca markhaati ka noqda quraysh odayaasheediiow anna haadaa wiilkani ibnii aniga wiilkaygii inuu yahay waarifan mid idhaxlaaya uu yahay wa mawruuan mid la dhexlaya asagana uu yahay aniga isaga inaan isdhaxlayno waari isagaa noqonayo oo maaragtay anuu idhaxlaya mawruuf buu noqon karaa hadduu iga hormaro anaa dhaxlayo weyaan maxaa yeele carabtu waxay taqiin waxa la yidhaahdo atabanii wax la yidhahda bay aqoon jireen intaanan islaamku diinteena islaamku aysan reebin wiil aadan dhalin ayaad waxaa leedahay waa wiilkaygii baad odhanaysaa sida hadda zayd oo marka aad tidhaahdo waa wiilkaygii waa ku dhaxlayaa sida wiilkaadii oo kale gabadhou guursada ma guursan karaysid yani waa awlaadaadoo kale oo la mid noqonaya saasay samayn jireen laakiin ilaahay baa joojiyey waan arki doonna insha allahu tacaala wadalika arrintanna waxay ahayd buu leeyahay markuu tabanniga samaynayay qabla nubuwati nebinimada horteed bay ahayd wa kaana wuxuu ahaa zayd yudca mid loogu yeero zayd ibnu muxamedin zayd ibn xaaria sooma ahayn lama dhihi jire zayd ibnu muxamed baa la dhihi jiray nabigaa loogu abtirin jiray calayhi salaatu wasalaam xata jaa alislaamu ilaa diinta islaamka ay ka timaado oo waabtala tabanii tabaniga waxa la yidhaahdo oo awlaadoo la sheegtoo la yidhaahda anaa dhalay ilma aadan dhalin islaamka uu buriyo oo la joojiye ilaa laga gaaro oo la yidhi ilma cidnan dhalin ha sheeganina fa duciya markaasaa waxaa loogu yeedhay zayd zayd ibnu xaarita loogu yeedhay ka hor maxaa la dhihi jiray zayd ibnu maxamedaa la dhihi jiray aayadahaasna waad garanaysaano waxay ku jiraan fii suurati alaxzaab ayuu allah uga hadlaa wamaa jacala adciyaa'akum abnaa'akum dalikum qawlukum biafwaahikum wallahu yaquulu alxaqa wahuwa yahdi sabiil udcuuhum liaabaa'ihim huwa afsadu cinda allah fain lam taclamuu aabaa'ahum faikhwaanukum fi ddiini wa mawaaliikum sidaasuu rabbi leeyahay wiilasha aad sheegataan wamaa jacala ilaahay kama yeelin adciyaa'akum kuwaad sheeganaysaanoo annagaa dhalna aa leedihiin abnaa'akum inamadiinna ilaahay kama yeelin wiilashiinna ilaahay kama dhigin daalikum kaa oo ilma ednan idinku abtirsadaanoo sheegataan qawlukum biafwaahikum waa hadalla aad afka ka tidhaahdeen hadalkiinni oon aad tidhaahdeen u weeyaan wallaahu yaquulu lxaqa allahna xaqa ayuu odhanayaa wahuwa allahna yahdi sabiila waddada toosan isagaa dadka ku hanuuniyo mar hadii sida ay tahay udcuuhum ilmahan aad sheeganaysaan iyo wiilashan ugu yeedha liaabaa'ihim aabbayaashood ugu yeedha zayd ibn maxamed ha dhihinine zayd ibnu xaaria baha weyaan huwa inaad aabbayaashood ugu yeertaan arrinkaasi baaqsatu cadaalad badan cinda allahi alla agtii taasa ku cadaalad badan inaad ugu yeertaan taasaa cadliga ku wanaagsan fain lam taclamuu aabbaa'ahum haddaydnan garanaynin aabbayaashood ila qofka waa lasoo qafaashay abihiina ma taqaanid adoon buu iska ahaa waa lasoo gatay nin baa gatay ku kalaa kasii gatay wamaa ilaa dalika ma garanaysaan aabbayaashood fa ikhwaanukum walaalihiinna weeyaan fi diini diinkeenu kugu walaala wa mawaaliikum kuwii idinka aad xorayseen wey oo idinla xidhiiray weeyaan marka mawlihiinii naasirkiinii wey markaasoo kale waxaa tidhaahdaa yaa akhii wayaa mawlaaya dheh saaxibkaygiiyo iyo walaalkayow sidaasoo kale dheh laakiin wiilkaygiiyo ha dhihin maadaama aadan dhalin weeyaan haulaai alarbacatu marka halkan yani zayd ibnu xaariana dadka adoonsiga soo maray qofka ugu horreeyo rumeeyo nabiyulaahi maxamed buu ahaa salawaatu ullahi wasalaamu calayh wahaulaai arbacatu afartaas aynu soo sheegnay waa khadiija iyo abubakar iyo cali iyo zayd bni xaarita afartaasi kulluhum dhammaantood aslamuu way islaameenoo diinta islaamkay qaateen fii yowmin waaxidin hal maalin bay intoodaba soo wada islaameen yowma umira rasuulu llahi sal alla wasalam maalinkii nebiga la faray bilindaari inuu dadka u digo oo cadaabka ilaahay uga digo maalinkii la faray ayay halkaa maalin soo islaameen oo waqaama uu u kacay nebiga calayhi salaatu wasalaam uu istaagay bidacwati ila allah inuu dadka ilaahay ugu yeero markuu nebigu u kacay oo u istaagay wakhtigaas ayay maalinkaasay soo wada islaameen waqad qiila waxaa kaloo la yidhi can kulli waaxidin mid kasta kulligii oo minhum afartaasi ka mida xaggiisa waxaa laga sheegay annahu walu man aslama inuu ahaa mid walbaba isagaa ugu horreeyey in la yidhaahdana waa la yidhaahdaa wey mid islaama ayuu isagaa ugu horreeyey mid kastaba hal maalinay soo islaamayso lama dhihin riwaayo kale waxaa jirta in la yidhaahdo hebel baa midka ugu horreeye ah in la yidhaahdo taana waa dhacdaa buu oo waa la wariya kutubta siirka way wariyaan uma nashita lidacwati ila allahi abu bakrin dadkan soo islaamay abubakar baa ugu firfircoonaa maxaa yeele nin weynna wuu ahaa xoolana wuu lahaa dadka quraysh agtoodana sumcad weyn buu ku lahaayo nin dhaqan fiicanuu ahaa sida uu shiikhuba ka warrami yani u istaagayoo u firfircoonaaday wey lidacwati u yeeristii dadka ilalah ilaahay loogu yeero abubakrin radi allahu canh abubakar baa aad u firfircoonaa u yeerista dadka uu dacwada ugu yeero wasaara markaasu abubakar wuxuu noqday wasaara abubakar wuxuu noqday asaacida alaymana lilnabiyi sal llahu calayh ali wasalam yacni wuxuu noqday dhudhunkii midigeed ou nabigu u noqday calayhi salaatu wasalaam yacni cududiisiibuu u noqday weeyaan saacidka asal ahaan waa dhudhunkaa la yidhaahdaa waxay yani waxaa la yidhahdaa waa bayna almirfaqi waalkafi baa la yidhahdaa inta xusulka iyo kafka oo calaacasha inta u dhexleh baa saacidka la yidhaahdaa marka iska dhudhun weeyaan marka dhudhunkiisii midigaa ayuu noqday oo lilnabiy sal alla alay wasalam nebiga ayuu u noqday fii muhimmati risaalatihi risaaladiisa oo nabiga rasuulnimadiisa dantaa shaqadaasi kan keliya ku saaciidoo garab istaago ayuu noqday wey abubakar weya wa kaana rajulan cafiifa nin dhowrsanaan badan buu ahaa ma'lafan oo dadka dumo una dulmo ayuu ahaayo yacni dadku ay jecel yihiin nin ma'lafahoo dadku u dulma buu ahaa weya ama dadka soo dumo muxababan mid la jecel yahay buu abubakar ahaa sahlan nin sahlan buu ahaa kariiman nin wanaagsan buu ahaa jawaadan nin deeqsi buu ahaa mucadaman mid la weyneeyo oo carabta agteeda iyo dadka quraysh agteeda lagu weyneeye buu ahaa weyaan aclam annaasi dadka midka ugu aqoonta badan buu ahaa bianshaabi alcarabi wa carabta nasabkeeda iyo abtirsigeeda iyo qisaskeeda iyo akhbaarteeda isaga ayaa aad u yaqiinay weyaan saa ugu aqoon badnaa weyaan marka sidaa darteed sifaadkaa wan uu leeyahay bay yaqsiduhu rijaalu qowmihi dadkiisa raggooda qoomkiisa oo quraysh ah raggoodu ay u soo jireen jireenay soo aadi jireen likhuluqihi dabeecaddiisa wanaagsan wamacruufihi ixsaanka iyo wanaagga uu samayn jiray wa cilmihi aqoontiisa oo uu yaqaanay ansaabta carabta nasabkeeda iyo akhbaarteedii qasaskeeda uu yiqiinay wa fadligii dheeraadkiisa uu leeyahay fadligii iyo darajada uu leeyahay ay u soo aadi jireen iyo wa tijaaratihi ganacsigiisa nin ganacsadaabuu ahaa ayay ugu imaan jireen waxusni mucaamalatihi dhaqankiisa oo wanaagsan iyo wa mujaalasatihi la fadhigiisa oo wanaagsan ayay wanaageeda darteed ayay ugu imaan jireen weyaan fadacaa ila alislaami diinta islaamka ayuu wuxuu ugu yeedhay man tawasama fiihi alkhayra man axadkii tawasama yani uu ku ogaado ou ka arko fiihi qofkaasi alkhayra khayr qofkau ku arko uu maaragtay yani khayr u maleeyo ayuu maaragtay diinta ugu yeeri jira wy yani tawasumka asal ahaan waxaa la yidhaahdaa wa annadaru watafarusu fi lkhayri wy qofka firaasada waxaa la yidhaha firaasa dareenka oo qofka durbadiiba uu dareemi karo qofka ahlu sharta ah iyo qofka ahlukhayrka inaad kala garan karto marka durbadiiba qofka uu khayr ku dareemo uu ka garta uu dacwada u bandhigi jiray u sheegi jiray abubakr sidiiq radi allahu canhu weyaan weliba wawaia bihi uu ku kalsoonaado min qowmihi dadkiisa qabiiladii quraysh ka mid ah ayuu u sheegi jiray qofka uu ku kalsoon yahay khayrna uu ku ogaado ayuu dacwada iyo diinka ugu yeeri jiray islaamnimada ugu yeeri jiray sidaa darteed baa dad aad u badan ayaa abubakar sababtiisa ku soo islaamay faajaabahu waxaa ajiibay oo dacwadii islaamka ka aqbalay diinta islaamka inay qaataan ka aqbalay jamcun min fudalaa'i nnaasi dad badan oo dadka kuwooda fadligana ka mid dadkooda qiimaha leh ka ayaa aqbalay wa fii muqadimatihim dadkaa abubakar aqbalay kuwa ugu horeeyahay waxaa ka midihi dhexdooda waxa ahaaday cumaan bnu cafaan cumaan ibnu cafaan abubakr sidiiqa diinka ugu yeehay islaamnimada oo ka aqbalay almawiyu cumaan ibnu cafaan oo reer bani umaye ahaa weeyaan waubayr ibn awaam zubayr bn cawaam isagana alasadiyu reer bani asad ahaa ayuu diinta ugu yeehay oo ka aqbalay ka saddexaad waa cabdiraxmaan ibni cawf azuhri cabdiraxmaan ibni cawf oo qabiilada zuhri la yidhaahdo loogu abtiriyo ayaa ka aqbalay diintii weeyaan wa sacd ibni abi waqaasin sacd ibni abi waqaas azuhri isagana reer zuhri ah ayaa isagana ka aqbalay ka shanaad wa talxatu bnu cubaydillaahi attaymiyu oo ree bani taym ahaa ayaa isna ka aqbalay talxat ibni cubaydillaahi marka rankaas shanta ahee waaweynoo garanaysa saxaabada dadkooda waaweynaa ah ayaa maaragtay ka wada aqbalay weyaan yacni dadkaas ahlu khayrka ee saxaabada nabiylaahi maxamed garabka weyn u noqday abubakar ilahay sabab uga dhigay inay soo islaamaan wey bayana lahum wuxuu u caddeeyey abubakar abubakarus radi canhu abubakar baa wuxuu u caddeeyey alislaama diinta islaamka buu u caddeeyey wa bihim markaasu wuxuu ula yimid markuu diinka usoo sharxay ayagii buu la yimid ila nabiyi sal allahu calayh wasalam nebigu ula yimid kolkaasay fa aslamuu jamiican dhammaantood way wada islaameen weeyaan uma tala haaulaai dadkaas waxaa raacay qoladan hadda shanta oona loo soo sheegay waxaa ku xigsaday oo raacay amiinu haadihi lumma ummaddan koodii amiinka ahaa oo nabilaahi maxamed uu ku tilmaamay amiinu haadihi lumma ninkaas ayaa ku xigsaday oo ahaa abu cubayda caamir bnu ljaraax saxaabigaas oo amiinu hadihi lumma nebigu ku tilmaamay amiinkoodii inuu yahay oo cumar bnu khataab xataa markuu dhimanaya dhihi jiray low kaana abu cubaydata xayan hadduu noolaan lahaa maaragtay abuu cubayd hadduu noolaan lahaa isagaan muslimiinta madax uga dhigi lahaa ninkaas ayaa ku xigsaday buu leeyihi wa abu salama ibni cabdilcuza ninka abu salama la yidhaahdo ayaa saxaabigaas baa ku xigsaday wamra'atuhu ummu salama haweentiisii oo ummu salama la yidhaahdana ayadana way ku xigsatay weeyaan wlarqam ibna abilarqam saxaabigaas baa ku xigsaday oo markii dambena gurigiisa ay ahayd meesha ay dacwada laga faafiyo noqon jirta oo nabiga daar arqam ibn abil arqam ay ku shiri jireen maaragtay nabiga asxaabtiisu dadka iyo tawxiidka iyo khayrka ay isku bari jireen weeyaan wa akhawaahu labadiisii walaala labadiisii walaalaha ahaa oo cuhmaan ibna madcuun la dhashayo qudaamatu wa cabdullaahi ibna madcuunin ahaa weeyaan qudaamat bnu madcuun iyo cabdulaahi bnu madcuun oo la dhashay cumaan ibnu madcuun ayaa iyaguna dadkii ka mid ahaa weyaan cubaydat bn xaari bn cabdilmualib ibni cabdi manaafin yani cubaydat bn alxaari ayaa ka mid ahaa oo nebiga la ilmo adeer ahaa ayaa isagana ka mid ahaa wa saciid ibnu zayd ibni camr ibni nawfal ibni nufayl saciid ibnu zayd ibni camr ibni nufaylin wamra'atuhu saciid xaaskiisina ayana dadkii kusoo xigsaday bay ahayd faatimatu bintu lkhaaabi oo ahayd ukhtu cumar bnu khataab yani saciid ibnu zayd wuxuu qabay cumar ibn khataab walaashii oo faatima bint lkhataab la yidhaahdo oo uktub cumar ibn khataab ahayd ayuu qabay iyo ayadan ninkeedii la islaamtay oo ku xigsatay weeyaan wa khabaab ibnu larati saxaabigaa khabaab la yidhaahdo khabaab ibnu arati baa ka mid ahaa wa jacfar ibni abi aalibin baa ka mid ahaa wamra'atuhu jacfar xaaskiisii oo asmaa'u binti cumaysin gabadhaas baa ka mid ahayd wa khaalid ibnu saciid ibn alcaas baa ka mid ahaa wamra'atuhu khaalid xaaskiisii oo ahayd umaymatu bintu khalafin ayaa ka mid ahayd uma akuuhu khaalid ibnu saciid walaalkii oo camr ibn saciid ibn alcaas ayaa isna ka mid aha dadkii soo islaamay wa xaaib ibn alxaarifi saxaabigaas baa ka mid ahaa wamra'atuhu haweentiisa oo faatimatu bint lmujallil ayaa ka mid ahay wa akuuhu walaalkiibaa ka mid ahaa xaaab ibn xaari la yidhaahdo dadkii soo islaamay iyo xaaab wamra'atuhu xaaab xaaskiisii oo fukayhatu bintu yasaarin magacaa la yidhaahdo fukayha la yidhaahdo ayaa kamid ahay wa akhuuhu walaalkiibaa ka mid ahaa yani xataab walaalkii alakharu ee kale oo ahaa macmar ibn alxaaris ayaa isna ka mid ahaa weye wlmualib ibn ashar dadkii soo islaamay buu ka mid ahaa isagana saxaabiga iyo wamra'atuhu mualib ibn ashar xaaskiisii ramlatu bintu abi cawfin gabadha ahaydna way la soo islaamtay weeyaan wa nucaym ibni cabdillaahi ibni usaydin waa ka mid weeyaan dhammaantood dadka aanu soo tirinay wahaulaai kulluhum kuwaa dhammaantood aan soo tirin qurashiyuuna waa quraysh weeyaan bay dhammaantood ahaayeen min butuunin yacni waxay ahaayeen lafo iyo wa akhfaadin jufooyin oo shataa kala duwano min qurayshin ka tirsan yani waxa la yidhaahdo waxay leeyihiin qabiile iyo fakhid iyo yani maaragtay bani iyo waxaasaa la yidhaahdaa yani waxa weeye waa qabiilada siday u kala sokayso weye marka lafo kala duwan iyo jufooyin kala duwan oo quraysh bay dadkaanoo dhan ka yimaadeen dadka marka qoladaa horo shanta ay ku xigsaday waa lixiyo toban rag ah iyo toddoba dumara weeyaan yaa markiiba soo islaamay dhammaantoodna quraysh ah, wada mid ahaayeen wamin asaabiqiina alwaliina kuwii horeeyey oo ila lislaam islaamku usoo hormaray min hayri qurayshin qurayshna aanan ahayn quraysh aanan ahayn waxaa ka mid ahaa cabdulaahi bn mascuud alhudali yani qabiilatu hudayl ayuu cabdulahi bn mascuud ka mid ahaa wey wa mascuud ibnu rabiicata alqaari ayaa ka mid ahaa wa cabdulaahi bni jaxshi baa ka mid ibn jaxshi baa ka mid ahaa wa suhayb ibni sinaan aruumi ayaa ka mid ahaa wa cammaar ibni yaasirin alcansi ayaa ka mid ahaa abuuhu cammaar ibni yaasir ayaa ka mid ahaa alcansi wa abuuhu camaar aabbihii baa ka mid ahaa oo yaasir ahaa wa ummuhu camaar hooyadiina waa ka mid bay dhahayd oo sumayatu ah sumaya la yidhaahda magaceedana waa ka mid weeye wa caamir bnu fuhayri saxaabadaas ayaguna sagaalka ah ayaa iyagana kaga dambeeyey oo aana qurayshna ka mid ahayn dadka islaamka kusoo hormaray quraysh aan ka tirsanayn ayaa maaragtay ka mid ahaa weeyaan miman sabaa ila islaami dadka diinta islaamka usoo hormaray wa min anisaai dumarka ka midihi min ayri man taqadama dikruhunna dadkaa hore loo soo sheegayna aanan ahayn oo ayrkooda kuwo kale ihi waxaa ka mid ahaa ummu ayman umu ayman baa ka mid ahay barakatu alxabashiya gabadha magaceeda baraka la dhihi jiray xabashiyada ahayd mawlaatu rasuulilaahi sal allahu caley wasalam nebiga tii uu xoreeyey ahayd ama maaragtay addoonta u ahayd waxaadinatuhu tii nebiga ilaalinaysay ee soo barbaarisay ahayd markuu yaraa xadaanadiisa iyo ilaalintiisa hayn jirtay baa ka mid haweenka labaad ee umulfadli baa ka mid ah lubaabat alkubraa bint alxaaris haweentaas oo cabdulahi bn cabaas iyo hooyadii cabaas xaaskiisii ah ayaa ka mid ah weyaan umulfadli baa ka mid ahay lubaabat alkubraa la yidhaahdo magaceeda la yidhaahdo bint alxaarifi alhilaaliya qabiilada bani hilaal la yidhahdeen ka tirsanayd zawju lcabaas ibni cabdilmualibi cabaas ibni cabdilmualib xaaskiisay ahayd weyaan wa asmaau bintu abi bakrin ayaa ka mid ahayd ni abubakr idiiq gabadhiisii asma ahayd baa ka ah. wa asmaubaa ka mida ah oo bintu abi bakrin idiiqi radi allahu ayana dadkii soo islaamay bay ka mid ahayd saddexdaa dumarkaana dadkii soo islaamay bay ka ahaayeen waqad curifa waa la aqoonsaday haaulaai alaqdamuuna kuwa soo hormaray islaamka u soo hormaray iyo waman aslama macahum dadkii ayaga la soo islaamay waxaa lagu magacaabaa bilaqabi asaabiqiina alwaliin naynaasta magacaas baa loo bixiyaa asaabiqiina kuwii soo hormaray alwaliina islaamkana ugu horeeyey sidaasaa lagu tilmaamaa waa tan ilaahay oo uu leeyahay yani wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar dadka asaabiquuna alwaluun waa dadka islaamnimadii usoo hormara weeyaan ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد من قيل فيه إنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا وحوليها ويظهر وحا موقني bacda tatabuci markii arinta la baarbaaray la dabagalay wlistiqraa'i yani la raaraadiyey istiqraa iyo tatabuc waa isku mid wey arrinta markii la raacraacay taariikhda dib loo fiiriyey oo la baaray dadkan hadda la soo tiriyey waa cadad yar wey magacyahooda la sheegay yar wey inay intan ka badnaayeen baa marka soo baxduu rabaa inuu yidhaahdo dadka saabiqiinta inay intan ka badnaayeen la soo sheegay wayadharu waxaa muuqanaya bacda tatabbuci walistiqraa'i markii arrintan la baarbaaray oo la dib loo raacay waxaa muuqday anna cadada man qiila fiihi tirada la yidhi ayaga dhexdooda lagu sheegay innahu qadiimu lislaami inuu yahay dadka islaamka u soo hormaray kuwa islaamkoodii horreeyey kuwa lagu sheego aw qiila fiihi ama la yidhi innahu min asaabiqiina alawaliina dadka islaamka u soo hormaray buu ka mid yahay la yidhi yasilu waxaa daahirayso muuqanayso markii arrinkaa la baaray yasilu inuu gaarayo cadadkaasi ilaa aaaabiyan yani saxaabi inuu gaarayo taqriiban yani taxdiid maa laa taxdiidan yani taqriiban qiyaasta yani wax ku dhow oo kale haddii taqriiban la yidhaahdo waxbaa raaci karo waxna waa ka dhimanaan karaan taqriiban baa leeya lakiin taxdiid maaha tiro go-an ma ah saasaa loo jeedaa boqol iyo soddon saxaabi inay gaarayaan hadda magacyadaan soo tirinana boqol ma dhamma waa cadad yar wey laakiin markii la raadiyey dadka islaamkuma usoo hormarin boqol iyo soddon wax ku dhow bay noqonayaan wey walaakiinse laa yucrafu la garan maayo bidabdi xaqiiqa ahaan annahum ayaga kullahum dhammaantood aslamuu qabla aljahri bidacwati inay soo islaameen qabla aljahri bidacwa intaana dacwada lala jahrin oo islaamka uunan la muujisanin maka aysan nabigii iyo saxaabadiisi aysan muujisanin ka hor inay soo islaameen xaqiiqa ahaan looma hayo wey ow amase ta'ahara islaamu bacdihim inuu islaamnimadooda qaar qaar ayaga ka mida ah, islaamnimadooda inay dib dhacday ila aljahri biha dacwada ilaa lala jahro yani inay dib uga dhacday lama garan kara wey marka kulligood dadkii horeeyey bay ka mid ahaayeen ama intii sirka lagu jiray taqriiban saddex sanobay sir ku jireen yacni noqotaya ama markii lala jahray noqotayaaba dadka islaamka ugu soo horreeyey unbay ahaayeen xaqiiq ahaan loo garan maayo cibaadat lmuminiina wa tarbiyatuhum halkan wuxuu noogu sheegi sheekha dadka muslimiinta wakhtigaasay u cibaadaysan jireen cibaadadooda maxay ahayd tarbiyadooda muxuu nabigu ku tarbiyeyn jiray salawaatu llahi wasalaamu calayh arrintaasaana la kaga sheekayna wey wa ama alwaxyu waxyigii faqad tataabaca wuu israacraacay yani wuu farabatay aad buu usoo degay nusuuluhu degitaankiisabaa farabatay wey tataabaca nusuuluhu soo degitaankiisa israacraacayo marba marka ka dambaysa buu soo degayaa bacda awaa'ili mudair suuratu mudair markay qaybteedii hore soo degtay dabadeed aad buu markaa waxyigii u soo degay markastaba kastaba malkul jibriil oo waxyigii nabiga u keenayay wayuqaalu waxaa la yidhaahdaa ina awala maa nazala bacdaha suurat lmudair awaa'ilkeeda markay soo degtay dabadeed waxa ugu horreeya qur'aan soo degaayay hiya suurat lfaatixa suurat lfaatixa ugu horraysay suurat lfaatixa ayaa ugu horaysay suurat lmudair qaybteedii hore markay soo degtay kadib qur-aankii soo degay suurat lfaatixa buu ahaabaa la yidhahdaa buui wahiya suuratun suurat lfaatixana waa suurad tajmacu kulminayso bayna alxamdi ammaan oo rabbi la ammaano waducaa'i baryo oo rabbi la baryo mid kulminaysa wey watashmalu waxay kulminaysaa calaa jamiici almaqaasidi qasad dhammaantii ay maqaasidii almuhimati aad qiimaha u lahayd oo min alqur'aani qur-aanka ka mida ah, walislaam islaamka ka mida ah. diinta islaamka maqaasideedii oo dhan ayay kulminaysaa dantii laga lahaa towxiidkii hadduu yahay maaragtay ammaantii rabbi la ammaano ducadii in ilaahay la baryo oo dhan bay suuraddaasi kulminaysaa buuli kama ana awala maa umira bihi nabiyu sal allahu calay wasalam sida uu u ahaa amri nabiyi sal llahu calayh wasalam wixii nebiga la faray calayhi salaatu wasalaam oo min alcibaadaati cibaadooyinka la faraahi asalaatu ay u ahayd rakcataani bilghadaati laba ragco oo subaxda hore la tukado wa rakcataani bilcashiyi laba ragco oo galabtii la tukado sida ay cibaadadoodu markii horeba u ahayd qur-aanka suuraddaasa usoo hordegtay yani waxaan u jeeda bacda suurat lmudair awaailkeedii suurat lfaatixa soo degtay oo arrimaha khayrka wanaaggaasoo dhan kulminayso sidoo kale cibaadada nebiga la faray waxa ugu horeeyey salaada bay ahayd salaada ugu horaysay oo weliba ay ahayd subaxiyo gelinka hore laba ragcada tukaday gelinka dambo galabtiiyo laba ragcaobaa nebiga la faray wey inta salaada la waajibinin sidaas nasla bidalika arrinka waxaa la soo degay jibriilu baa la soo degay facallamahu nabiga ayuu wuxuu baray calayhi salaatu wasalaam alwuduu'a wasalaata alwuduu'a waysaqaadkiibuu baray wasalaata salaadiina waa uu baray wey marka yani arintaas waxaa laga qaadanayaa labada ragcood subaxii iyo labada ragcood galabtii ah yani axaadiid tilmaamaysana way jirtaa qur-aankana waxaa ka mida ah fii suurati haafir oo kale rabbi uu leeyahay wasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaari rabbigaaga tasbiixdiisa ku tasbiixso adigoo rabbigaaga ku mahadinayo galabtii iyo subaxiiba aroorihii iyo galbihii rabbigaaga ku tasbiixso labadaa waqti marka labadaa salaadood oo awalka hore maalinka awalkiisa la tukado laba ragca ah iyo maalinka aakhirkiisaoo laba ragca ah ayay cibaadadooda muslimiintu ay ahaan jirtay weyaan malkuljibriilna marka wuxuu baray ahaarada iyo salaadaasoo baray say u tukanayaan fa kaanat ahaaratu lkaamilatu ahaaradii dhammaystirneed waxay ahayd hiya ahaaradu simat lmuminiina muminiinta calaamada lagu yaqaananay gaaladu kaga socnaayeen ahaaradaas ay ahaaro qaadan jireen wlwuduu'u wayseqaadkuna shartu salaati salaada shardigeedii buu ahaa lanna tahaaradu waxaan soo marnay fi awali suurati lmudair wa iyaabaka fatahir in la yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam marka muslimiinta jirkooda iyo dharkooda iyo meeshay ku tukanayaanba daahir bay ahayd weeyaan weyseqaadkuna waa shardi salaaduu shardi u yahay maxaa yeelay haddii uusan qofku weyse qabin salaadu ka ansixi mayso weysadu waa shardun lisalaati weeyaan salaadii bay shardig u tahay wlfaatixatu faatixadiina suurat lfaatixa wa aslu salaati salaada asalkeeda wey suurat lfaatix haddaad akhriso waa kugu filan tahay salaada suuradda dambe waa shay iska sunnaah oo gadaal aad uga darto qiraa'ada kalood akhriso laakiin faatixadaas ayay salaada ku ansaxaysaa wey wlxamdu wtasbiixu xamdiga iyo ammaanka rabbi la ammaanay iyo subxaanallaahida iyo alxamdulilahida iyo la ahrinayo min wraadi salaati salaada wardigeedii bay ka mid tahay w wardigeedii kaanat salaatu salaadu waxay ahayd hiya cibaadat lmuminiina muminiinta cibaadadooda ay rabbi ku caabudaan salaadabay yuqiimuunaha salaadaas way oogi jireen wakhtigoodii hore labadaa waqtibay salaadaas oogi jireen tukan jireen wayaquumuuna biha wayna u kici jireen salaada oy u imaan jireen la aadi jireen fii amaakina boosas makaano dhul oo baciidatin fog can ilandaari aragtida dadka ka fog ayay aadi jireen weyaan yani dadka way kala dhuuman jireen cibaadadooday kala dhuuman jireen yani waxa weye markay salaada ay soo xaadirto qaarkood waxay aadi jireen buuraha ayay aadi jireen ayagoo dadkooda salaadooda ka qarinaayo saasay samayn jireen marka wayaquumuuna way u kici jireen bimacnaa ya'tuuna wayaqsiduuna oo kale wey salaaday u qasdi jireen oy u aadi jireen fii amaakina baciidatin meelo fogfog can ilandaari fiirada dadka iyo aragtidoodii ka fog way qarsan jireen salaadoodu warubbamaa kaanuu waxay ahaayeen waxaaba la arkaa warubbamaa waxaa la arkaa kaanuu inay ahaayeen yaqsiduuna biha salaadii kuwo la aado alawdiyata washicaaba waadiyaasha iyo togaga iyo buuraha bay la aadi jireen halkaas kusoo tukan jireen walaa tucrafu lahum cibaadaatun dadka muslimiintaha cibaadooyin kale looma aqoonin salaadaas aan ahayn lama garanin wax la faray ma jirin wy wa awaamiru wanawaahin ukhra wax la faro iyo wax laga reebo awaamir la faray iyo wax laga reebayo nawaahiya looma aqoonin fii awaa'ili ayaami alislaami diinta islaamka maalmahay cusbayd bilowgeedii lama garanaynin wey aan salaadaas ahayn wainamaa kaana waxyigiibaa bayana lahum dadkii u cadeeyey muslimiintii u caddeeyey jawaaniba shata dhinacyo kala duduwan oo kala tagtagsanoo min atawxiidi towxiidkii ka mid a ayay dadkii maaragtay waxyigii u caddeeyey allah baa u caddeeyey towxiidkii iyo rabbi baray subxaana wa tacaala wa allah wuxuu jeclaysiiyey fii taskiyati nufuusi nafta tahirideeda la tahiro oo shirkigii iyo akhlaaqdii xumayd iyo dayacarimaha shubahaadka iyo shukuugta laga tahiro ayuu jeclaysiiyey wayaxuuhum wuxuuna allah ku boorin jiray waxyigii wey alla xaggiisa ka soo degayay ayaa wuxuu ku tiirtirsiin jiray ku boorin jiray calaa makaarimi alaaqi dhaqanka iyo akhlaaqda teeda wanaagsan wayasifu lahum wuxuu u tilmaami jiray oo jeclaysiin jiray aljannata wanaar jannadiina waa jeclaysiin jiray naartana waa uga degi jiray waa u sifayn jiray u tilmaami jiray si ay jannadan u jeclaadaan naartana uga fogaadaan wayasifu lahum wuu u caddayn jiray waa u tilmaami jiray muslimiintii waxyigaa u caddaynay aljannata jannadii si ay u raacaan oo jannada u jeclaadaanoo camalkeeda ula yimaadaan wanaarana wuu u caddayn jiray waa u tilmaami jiray si ay uga fogaadaan naartaas maaragtay cuquubadeedii iyo cadaabkeeda uga fogaada marka wayaciduhum wuuna waanin jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu waxyigaa ku soo dego mawaacida baliiqa wacdi oo aad u xayl dheer oo tashraxu suduura yacni tashraxu wacdigaasoo tashraxu waasicinayso asuduura wacdi baliiqa ayuu waanin jiray oo tashraxu ay la waasac noqoto asuduura yani tashraxu waasiciso dheh wacdiga mawaaciiddii asuduura laabihii waasiciso ayuu maaragtay yani wacdin jiray wey wa tuqdii kada siiso oo nafaqayso alarwaaxa ruuxdana nafaqayso oo hidaa siiso yacni sida jirka uu qada iyo cunno ugu baahan yahay bay ruuxdana kida ugu baahan tahay marka sidaasoo kale mawaacid ruuxda qada siiso wax cunno siiso ayuu ku wacdin jiray weeyaan wakaana nabiyu sal llahu alayh ali wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yusakiihim mid dahiro dadka muslimiinta ah oo shirkigay wax xunoo dhan ka tahiro wayucallimuhum mid baro alkitaaba kitaabka qur'aanka ahaa waalxikmata sunnadiisii mid bara buu ahaa mid u ahaa ilaa manaasili naqaa'i lquluubi laabta quluubta saafinimadeeda makaanadeedii manaasisheedii boosaskeedii mid u kaxeeyabuu ahaa wey marka yaxduudani yani sida loo yidhaahda maalan waxaa la yidhaahdaa riixu shimaali taxtu saxaaba baa la leeyahay dabaysha riixu shimaal la yidhaahdo ayaa la yidhahda taxtu saxaaba daruurtiibay kaxaysaa oo meeshay raba u kaxaynaysaa markii roobka iyo wax lamidka ah inuu da'a uu doonayo marka xadaadaan yani tii kaxaynta ahayd baan ka dhigaynaa wayaxduu bihim wuxuu u kaxayn jiray dadka muslimiinta ilaa manaasili naqaa'i alquluubi laabaha saafinimadooda manaasishoodii iyo boosaskoodii ay lahaayeen ayuu u kaxayn jiray wanadaafat alakhlaaqi akhlaaqda dhaqanka wanaagsan oo nadaafadiisa nadiifnimadiisaba u kaxayn jiray wa cifati nufuusi yani wuu ugu yeeri jiray dadkii nafta dhowrsanaanteeda ay dhowrsanaato waxa xun iska ilaaliso wa sidqi lmucaamalaati dhaqanka iyo mucaamalada dadka lala mucaamaloonayo runteeda teeda dhabta ahi ayuu ugu yeeri jiray oo u kaxayn jiray w wabiljumlati markii lasoo duuduubo warkaanoo dhan warkan duuduubkiisa waxa weeye kaana sal allahu calayh waali nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa yukhrijukum min aulumaati ila nuur dadka mid ka saaro yukhrijuhu mid ka saaro min aulumaati mugdiyaasha ila nuuri nuurkana u saara buu ahaa wey wayahdiihi mid hanuuniya buu ahaa ilaa siraatin waddo oo mustaqiimin toosan ayuu dadka ku hanuunin jira wey wayurabbiihim nebigu wuu jiray oo dadka wuxuu ku barbaarin jiray cala tamasukii qabsasho bidiin illaahi alla diintiisa la qabsado walictisaami bixabli illaahi xarigi ilaahayo lagu dhego oo la qabsado oo lagu dhowrsado iyo la qabsado ayuu dadka ku tirtirsiin jiray wthabaati fii amri illaahi amarka oo ilaahay amarkiisu amri diinihi in lagu sugnaado iyo walistiqaamati calayhi diinkaoo lagu toosnaado ayuu dadka nabiga ku hanuunin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayhim wahaakadaa sidaas marat alaaa acwaamin saddex sano sidaas sanado oo saddexa yaa sidaa ku soo martay tarbiyadaas salaadaas cibaadada taskiyatu nufuuskaas saddex sano oo sir ah ayay soo mareen wey wadacwatu dacwadiina oo dacwatulislaam dadka loogu yeerana lam tasal ayan ka zuulin maqsuuratan cala alafraadi fardi fardi qof qof inay ku kooban tahay aynan ka suurin oo maalan qofkaana tartiib loogu yeeri kii khayr laga dareemobaa loo yeeri nabigaa u yeerayo saxaabadiibaa u yeerayso laakiin weliba lama jahrin bannaanka lama soo caddaysan wey lam yajhar nabiga ma uusan muujisanin lamana una jahrin biha dacwadii annabiyu sal allahu calayh wasalam nabigeenna calayhi salaatu wasalaam fi lmajaamici wanawaadi meelaha dadka ay ku kulmaanoo dadka kulmiyo naadiyaasha ma uunan ka sheeginoo dacwadii maaragtay ulama uusan jahrino kor uguma qaadin mana u sheegin wey ilaa annaha laakiinse saarat dacwadii waxay noqotay yaanba lala jahrin oo la caddaynine macruufatan ladaa qurayshin mid la garanayo qoraysh agteeda mid la garanayo ayay noqotay weeyaan dacwadii mid la yaqaanoo la garanaya bay noqotay qoraysh way taqaanaa waxuu nabi maxamed iyo saxaabadiisa ay wadaan laakiin wuxuu leeyahay waqad tanakkara laha waxaa inkiray bacduhum dadka qaarkii axyaanan marmarbay inkiraan qaar baa diidayo weli cadaawad weyn ma aysan samaysan maxaa yeele lama jahrinoo lama caddaysan tawxiidkii aalihadoodina weli waxba lagama sheegin marka waxaa diiday oo inkiray bacduhum mushrikiinta qaarkeed carabtii axyaanan marmarbay inkiraan wacadkada wayna ku xadgudbaan calaa bacdi almu'miniina dadka mu'miniinta qaar ka midana way ku xadgudbaanoo dhibbay gaarsiiyaan weeyaan walaakinahum iyaguse lam yubaaluu biha bisifatin caama mushrikiintii baa loo jeedaa walaakinahum mushrikiintii lam yubaaluu biha ma aynan qiimo uma yeelin wey yacni ma baalowhu qiimo uma yeelin bisifatin caama yani sifa caama duuduub ahaan iyo kor ahaan wax weyn uma aynan arkin nebigu waxa uu wado xayu lam yatacarad marba haduusan nbigu hadduusan u banbixin rasuul lahi sal a waam lidiinihim diintooda wax ka sheegeeda hadduusan u banbixin walam yatakallam uunan ka hadlin fii aalihatihim ilaahyaashooda uusan ka hadlaynin waxba uma aynan arkaynin dhib uma arag laakiin qof qof dadka dhiba waa uu ku jiro oo yani tawxiidka iyo salaada iyo diidan waa ay jiri jireen weyan aljahru bidacwati dacwadiiyo marka lala jahray ayuu halkaa musanafka noogu sheegi sirtii inay ka baxdo oo jahri ay noqoto addacwatu fi laqrabiin waxay ku bilaabatay yani aljahru bidacwa buu cunwaankeennu yahay addacwatu fi laqrabiina dadkii qaraabada ahaa in loo yeero ayuu maarata nabiga bilaabay calayhi salaatu wasalaam wabacda an qadaa rasuulu llahi sal alla alayh wasalam markii wabacda an qadaa markuu dhammaystay rasuulu llahi sal alla alayh wasalam rasuulka alle alaaa sanawaatin saddex sano markuu dhammaystay fii sabiili dacwati alfardiya dacwadii qof qofka dadka loogu yeerayo fardiga ahayd qof qof kaliya loogu yeerayo markay u dhammaatay oo dhammaystirtay wawajada lahaa dacwadiisii dacwatu ila slaamina ou u helay aadaanan saaqiya dhago u raaricinayo oo dhegaysanayo maqlayo yani maaragta wax maqlayo markuu u helay wa rijaalan saalixiina dadwan wanaagsanna ou u helay oo min samiimi qurayshin quraysh kuwooda khayrka badan ah kuwooda khayrka badan ka mid ah yani iyo waqayriha quraysh kuwooda kale kuwa aan ka mid ahaynoo dadkii khayrka badnaa lanna asamiimka waxaa la yidhaahdaa asamiimu min kulli shayin waxaa la yidhaahdaa almaxdu alkhaalisu baa la yidhahdaa shayga saafiga ahee barax tiran ayaa la yidhaahdaa almaxdu alkhaalisu min alkhayri washari sharta teeda soocanoo miiran ama khayrka kiisa miiran oo soocan baa loo jeedaa ayaa la yidhahdaa samiimka wey marka dad khayrkoodu aad khayrka u miirmay khayrka ugu miirmay oo wanaagga ku maaragtay lagu yaqaano marka u helay rag saalixiina noocaasoo kale ah ama quraysh ha ahaadeen ama qaydkood ha ahaadeen ayuu u helay wa tamahadat laha subulu wadadiina ay maaragtay u diyaargarooday oo wadadii loo diyaariyey tamhiid loo sameeyey horudhac loo sameeyeyo waddo ay ku socon karta ay heshay weeyaan watahayaa tahayaa ou diyaar u noqday liduhuurihaa dacwadii inay muuqato aljawu yani jawigiina uu u noqday yani mid u diyaar garoobay ou yahay yani waktigii iyo dadkiiba ay dacwadii aqbali karaan weyaan jawigiina diyaaru u noqday oo cid maaragtay kulli dadku inay khayrka u nugul yihiin markuu arkay oo inta ay u dhammaatay ba anzala allahu allah wuxuu soo dejiyey tacaala sarreeye calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu calayh waali wasalam oo nabiyulaahi moxamed wuxuu ku soo dejiyey waandir cashiirataka alaqrabiin waqfid janaaxaka liman ittabacaka min almu'miniin fain casowka faqul innii barii'u mima tacmaluun suurat shucara aayadahaas ku jiro ayuu maarata allah soo dejiyey ou leeyahay rabbi subxaana wa tacaala waandir dig nabiyulaahi muxamedo cashiirataka dadkaagii qaraabadaadii ahalkaagii alaqrabiina dhowaanshaha badnaa oo adiga kuugu dhowaanshaha badnaa cadaabka ilaahay uga digo wafid u oo u dabci janaaxaka garabkaaga liman ittabacaka adiga dadkii ku raacay oo min almuminiina muminiintii ka midana garabkaaga u dabciyo jilaac iyo dabacsanaan ha kaa heleen islaamkii ku jeclaysii fain casawka hadday ku diidaana kugu caasiyaan oo xaqa aad wadatay iyo tawxiidkii adoo u dabcinayo khayrka ugu sheegaya ay kaa diidaan faqul waxaad tidhaahdaa innii anigu barii'un mid ka bariya ahay mimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan waxa aad samaysaan bari baan kaa shaqo kumani ilaahay baa idinkula mucaamaloona shirkiga iyo kufriga aad la timaadaan weya fajamaca nabiyu sal allahu caley wasalam markii aayadahaas ay soo degeen ayuu nebigu wuxuu kulmiyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh cashiiratahu alaqrabiina qaraabadiisii u dhowaanshaha badnaa ayuu kulmiyey wahum labada qaraabada uu kulmiyey wahum ayagu waa banuu haashimin reer bani haashim ayuu kulmiyey wamacahum ou la jiro nafarun min bani lmualib yacni maaragtay bani qolo ka mid ahna ay la jiraan koox ka midna ay la jiraan dadkaasoo kulmiyey dadka waxaa la yidhahdaa nebiga markaas waandir cashiirata kalaqrabiin ay soo degtay qaraabada ou kulmiye ilaa shan iyo afartan nin ayay gaarayeen weyaan fa qaala wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markuu u yeedrayoo kulmiyey bacda alxamdi markuu rabbi ammaanay dabadeed iyo wa alxaq wa shahaadati tawxiidkii markuu qiray dabadeed alxamdu lilaah markuu yidhi yani ashhadu an laa ilaaha ila allah markuu yidhi towxiidkii markuu qiray dabadeed iyo xamdigii ayuu hadalkan yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina araa'ida qofka sahanka ihi laa yakdibu ma been sheego ahlahu dadkiisa been uma sheego wallaahi allaan ku dhaartay low kadabtu nnaasa dadka haddaan u been sheegi lahaa jamiica dhammaantood oo dadka waxaan jirin aan u sheegi lahaa maa kadabtukum idinka oo qaraabadeedaa been idiima sheegin walow qarartu nnaasa dadka haddaan kadin lahaa jamiican dhammaantood waxaan jirinoo beena aan ku kadin lahaa maa qarartukum idinka idima kadiyeen waxaanan jirinna idiima sheegeen weyn wallaahi ilaahay baan ku dhaartay alladii allihii laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin macbuud xaq lagu caabudaahi uusan jirine ilaa huwa asaga mooye axad kaloo cibaadadiisa ay xaq tahay aynan jirin allahaas baan ku dhaartaye innii anigu la rasuuluullaahi alla kii uu soo diray baan ahay ilaykum idinka uu ii sokiin diray khaasatan gooni ahaan inay idinka dacwada idinka bilaabo dadkana mid kugu soo diray baan ahay kaafatan dhammaantood dadkoo dhanna waa ii soo diray buuyidhi wallaahi allaan ku dhaartaye la tamuutunna waad dhimanaysaan kamaa tanaamuuna sida aad u hurudaan oo kale aad u dhimanaysaan yacni hurdadu waa wax yar oo nala kaga soo qaaday dhimashadana lakaga soo qaada wey qofkaana waxba ka maqnaynba inta jiifo aw waa hurdaya waa maqan yahay laakiin ma una dhimanin waa dhimasho yar wey laakiin dhimashada weynna waa sidoo kale ruuxdaasaa unbaa lagaa saari weyan marka waad dhimanaysaan sida aad u hurdaysaan oo kale walatubcaunna waa laydinsoo saari qubuurtiinna laydinka soo saari kamaa tastayqiduuna sida aad hurdadiinna uga baraarugtaan oo markaa hurdahurdada aad uga kacdoo kale sahalkaasoo kalea laguu soo saari weye walatuxaasabunna waa laydin xisaabi oo laydin xisaabi maalinta qiyaamaha bimaa tacmaluun waxaad samaynaysaan waa laydinku xisaabini khayrkeeda iyo sharteedaba waa laydinku xisaabini walatujzawunna waa laidin abaalmarini bilixsaani wanaaggii adduunka aad ku samaysatay ixsaanan baa laydinku abaalmarinaya wanaaggii adduunka aad ku samayseen wanaag baa laydinku abaalmarinaya wasuui wa bisuu'i xumidii adduunka aad ku samayseenna suu'an baa laydinku abaalmarinaya xumaan baa laydinkaga abaalmarinaya ay qisada iyo arrinkuba waxa weye markaa wixii ka dambeeyo abaalmarintaa dabadeed aljannatu abadaa janno inuu qofku weligii ku jiro hadduu iimaan iyo taaca iyo amal saalixa uu la tegay ixsaan iyo wanaag ilaahay agtii la hortegay aw innaaru ama naar wey abadan weligii hadduu shirki iyo la tago kufri iyo takdiib rususha ilaahay la beeniyey xaqa hadduu la tagana waa naar oo weligii ku waarayo marka alraa'id asal ahaan waxaa la yidhaahdaa qofka waxaa loo isticmaalaa raa'idka waxaa la yidhaahdaa markay tacriifiyaan waxay ku sheegaan culummadu alladii yabcaثu bihi ahluhu fii awqaati اljadbi liyartaada lahum makaanan khasba yantaqiluuna ilayhi yani waxay leeyihiin waxa weye raa'idka waa qofka sahanka loo diro qofka markay ciddu abaarsato baadiyaha degan abaaru ku dhacdo qofay dirsadaan iyo warxarre hebel noo soo sahmi inuu roob ka da'ayo doog leeyaho xooluhu wax ka heli karaan oo kale biyo iyo baad inuu jiro noo soo fiiri qofkaasoo kale dadkiisa been uma sheego nabiga calayhi salaatu wasalaam waa raa'id ummadaana loo soo diray sahan buu u ahaa saa darteed been uma sheegaayo waxa weye wix xaqiiqada ah inuu u sheego wey haddii uu qofka sahankaa heer la diro ciddii intuu raro meel abaarahoo ebera uu dejiyo waa khaa'in wey aainu noqonaya marka alraa'idu laa yakdibu qowmahu baa la yidhaahdaa qofka raa'idkaahay sahan ka ahi dadkiisa been kuma sheego weliba nebigu wuxuu ku beerlaxowsaday dadkiisii haddaan dad kale been u sheegi lahaa idinka aqrabu nnaasi ilaya baatiin been idiinma sheegayo runtan idiin cid haddaad khiyaano samayn lahaa iyo qarar iyo kada iyo waxaan jirin aan samayn lahaana idinkeedu kuma sameeyeen marka rasuul allaana iga rumeeye buy ayagoo dacwadii ka bilaabo buy fatakallama alqowm dadkii baa hadlay markay hadalkii nabiga dhagaysteen banu haashim iyo qaybtii banulmutalib ka joogtay yani way hadleen fatakallama alqowmu dadkii baa hadlay oo waxay ku hadleen kalaaman hadal layinan dabacsan oo aad u qiimo badanoo aanan ka hor imaad lahayn ayay ku hadleen hayra cammihi nabiga adeerkii waxaan ahayn oo abiilahabin ah abiilahab markii laga reebo dadkii meeshaa yimid oo dhowr iyo afartanka ahaa hadal fiican bay ku hadleen laakiin abulahab hadalaa fiicnayn buu ku hadlay fa inahu qaala wuxuu yidhi abulahab khuduu calaa yadayh war ninkan maxamed hadda gacmihiisa qabta buu yidhi banuu haashim iyo banuumualibow qaraabadiisiibaa tihiina ha qabto qabla an tajtamica calayhi alcarabu inta aysan qabla an tajtamica intaynan kulmin calayhi ee calaa cudwaanihi cadowtinimadiisa alcarabu carab intaysan ugu kulmin hadda qabta buu leey hadda warka cusub yahay markay carab la collaytanto labay mid noqonaysaa inaad yani carabta markay idinka talabto nasiyana dhaha ninkan aad u dhiibtaan oo sallimtaan oo khudlaan ku samaysaan haddii aad dhiibtaan waa dulowdeen buu leeyay haddii aad tidhaahdaan waa difaacaynaana carab iskama dhicin kartaano waad baaba'aysaan hadalkaasoo wataa fain sallamtumuuhu haddii aad dhiibtaan oo carab gacanta aad ka saartaan idan markaasi daliltum waa dullowdeen dulli baa idinku dhacayo oo wiilkiinni sallimteenoo cadow aad gacanta u geliseen wa khudlaan baa ku samaysan wain manactumuuhu haddiise aad reebtaan oo aad tidhahdo waa difaacaynana qutiltum waa laydin layni carab waa idinka tira badanta waana laydin baabi'inaya intaa markuu abulahab oo nebiga adeerkii ahaa hadalkaa uu yidhi abu aaliba u jawaabay faqaala abu aalibin abu aalib oo nebiga yani kafaaladiisa uu ku jiray ayaa wuxuu yidhi wallaahi allah ku dhaartay lanamnacannahu maa baqiina waan yani dhowraynaa oo mancinaynaa oo ilaalinaynaa maa baqiina intaan nool nahay intaan adduunka baaqi ku nahay oo nool nahay waa ilaalinaynaa waana difaacaynaa weeye waqaala aydan mar kaleba wuxuu ku yidhi abu aalib baa nebiga hadalka u jeedinayo waqaala aydan abu aalib wuxuu yidhi mar kale imdi soco oo dhaqaaq muxamedoo tag buu yidhi limaa umirta bihi wixii lagu faray samee allah soo kuma soo amrin wuxuu rabbi ku amray samee buu yidhi fawallaahi allah baan ku dhaartay laa asaalu anigu ka zuuli maayo axuuduka inaan ku ilaalinayo ku dhowrayo wa amnacuka aan dadka kaa mancinayo hayra anna nafsii laakiin aniga naftayda buu yidhi laa tutaawicunii iima ogolaanayso calaa firaaqi diini cabdilmualib shirkigii oo awow aabbahay cabdilmualib inaan diintiisii ka tago qalbigayga isiin maayo buu yidhi naftayda ima siinayso laakiin waa ku difaacayaaye diinkaada ku dhaqaaq waxaa doonta samee aniguna shirkigaygaan ku jirahayaa buu leeyahay hada wbilahi towfiiq wsal allah wslam cala nabiyina mxamedin ali